بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهه قولي قال المصنف رحمه الله الفعل المضارع waxaynu kusoo guda jirnay kitaabkii sharxu qadri nada waballi sada gaar ahaan qaybaha afcaasha ayaynu ku guda jirnay markaa waxaynu qaadanay ficilkii maadi iyo ficilkii amar ficilkii mudaaric ayaa sheekhu halkan uu ka gudagelaya <clears throat> wuxuu yidhi sheekhu walamaa faraqtu markaan ka faaruqay ee aan ka jeestay min dikri calaamaati alamri ficilka amar calaamadihiisa sheegisteeda marka aan ka faaruqay wa xukmihi wa min dikri xukmihi ficilka amar xukunkiisa sheegisteeda marka aan ka faaruqay wa bayaani maa wa min bayaani maa kii caddayntiisa sheegisteeda marka aan ka faaruqay ikhtulifa laysku khilaafay fiihi maaga dhexdiisa laysku khilaafay minhu xaalada uu ka mid yahay maagaasi amarka thalladtu waxaan ku sadexeeyey bilmudaarici ay bidikri lmudaarici mudaarica sheegistiisa ayaan ku sadexeeyey wuxuu leeyahay markaan ka faaruqeen ka soo faraxashay ficilkii amar calaamadihiisa sheegisteeda calaamadaha ficilka amar wuxuu usoo tilmaamay inay ahaayeen dalaalatuhu calaa alab wa qabuuluhu ya almu'anathati lmukhaaaba oo waa min majmuuci shay-ayn xukunkiisiina aan soo sheegay buui xukunkiisana taaratan yubna cala sukuun wa taaratan yubna calaa xadfi xarfi cilla wa taaratan yubna calaa xadfi nuun aanan sheegay buu yihi wixii khilaafay aan soo caddeeyey sida ay yihiin oo uu inoo soo sheegay inay yihiin ficil waxa weeye amar saddex ficil bay ahan waa haluma iyo tacaala haati somaan wuxuu leeyahay waxaan saddex kaga dhigay ficilka mudaaric amar maadiga wuxuu u horraysiiyey waa lamyudiyi zamaanihi isaga waqtigiisaa tegey amarka wuxuu ugu xigsiiyey waa lixuduuri zamaanihi wakhtigiisaa joogay mudaarica wuxuu dib uga dhigo saddex uga dhigay wakhtigiisa ayaa muxtamil ah bayna alxaali waalistiqbaal wuxuu ixtimaalaa xaalanimo iyo istiqbaalnimo ayuu ixtimaalaa walamaa faraqtu markaan ka faaruqay min dikri calaamaati amri ficilka amar calaamadihiisa sheegisteeda marka aan ka faaruqay iyo wa xukmihii ficilka amar xukunkiisa sheegistiisa marka an ka faaruqay iyo wa bayaani ma wa min bayaani ma shay caddayntii sheegistii marka an ka faaruqay maaga oo ikhtulifa layskhilaafay fiihi maaga dhexdiisa laysku khilaafay minhu xaalada uu kamid yahay maaga laysku khilaafay hee amarka halatu waxaan ku saddexeeyey waa lamaada jawaabkeegi halkee ah, amarka weeyaan iyo wa bayaani ma wa min bayaani ma shay caddayntii markaan sheegay maaga oo ikhtulifa laysku khilaafay fiihi maaga laysku khilaafay minhu xaalada uu kamid yahay maaga laysku khilaafay amarka alatu waxaan saddex kaga dhigay bilmudaarici bidikri mudaarici ficilka mudaaric sheegistiisaan saddex kaga dhigay fadakartu waxaan sheegay ana calaamatahu ay ana calaamata ficlilmudaarici ficilka mudaaric calaamadiisu an yasixa an yasluxa mu qoriya an yasluxa mu qoriya miya an yasixa waa naga noo qoriya waa iska sax weyin yasluxaa ka fiican laakiin an yasluxa ay salaaxu dukuuli lam lam gelitaankeed inay usuubato inay tahay an yasixa an yasluxa inay u suubato dukuulu lam lam gelitaankeed calayhi ay calaa ficlin mudaaric ficilka mudaaric dushiisa ay gasho master baa laga xariiri ana calaamatahu ficilka mudaaric calaamadiisu hee salaaxu dukuuli lam lam gelitaankeega usuubanaasheega inay tahay calayhi ay calaa ficlin mudaaric ficilka mudaaric dushiisa ay gasho wadalika tusaale naxwi qowlihi tacaala allah qowlkiisa weeyi u yidhi lam yelid allah waxba ma dhalin walam yuulad lamana dhalin walam yakun umuu ahaanin axadun ruuxna kufuan ay mukaafian mid u dhigma lahu ay lilaahi ilaahay mid u dhigna ruuxna mu ahaanin wuxuu leeyahay calaamada ficilka mudaaric baan sheegay oo calaamada ficilka waxa weeyaan inay u suubato in lam aqbali karo inay u suubatada qofku waa qofkii gelinayo qofkii jaahilka ama garanayo darabuu iska gelin lam daraba u iska marka inay u suubato maxaa looga jeedaa fi istiqaamati lmacnaa macnuhu waa inuu toosan yaho macnihii wax qaloocii waa inaan ku imanahayn waa ta labaade wa cadamu limtinaaci bixasabi luga luga alcarabiya wax diidaana waa inaynay jirin lamtan inay gasho shaygan saxiix wala la taas baa markaa looga jeedaa suduuxiyada ama loo jeedaa haddaynu ka dhignaba anya sixada lafteeda sixada waxaa looga jeedaay waa fi istiqaamati lmacna macnuhu waa inu toosan yahay waa ta labaade wa cadamu limtinaaci bixasabi luga luqada luqa ahaan ama luqada carabiyada wax u diidaya oo mancinayaana waa inaanu jirin waa inaanu jirin markaa sheekhu wuxuu noo keenay saddex ficil saddexdaa ficilna wuxuu daliil uga dhigayaa in ay mudaaric yihiin lam baa gashay waa lam yalid walam yuulad walam yakun saddexda ficilba waa mudaaric waxaana u daliila lam baa gashay markaa yalid asalkeegii hore wuxuu aha yowlidi buu ahayo qaacidadii sarfiyada haydeed qaadateen baa ku dhacday waqacat ilwaawu bayna yaain maftuuxatin wa kasratin laazimatin wahumaa caduwun laha fa faxudifat taasaa ku dhacday yuulada dambe maxaa loo goyn waayey dee dabinkiibayna gelin iyadu yulad ma dabin bay ku jirtaa la walam yakun yakuntan yakunu bay ahayd oo jaazimkani wuxuu keenay sukuunka aakhirkuu keenay oo wowgii maxaa daaqada ka saaray wowgii waxaa daaqada ka saaray laba saakin haddii ay kulmaan saddex dariiquun baa loo maraa inay laba xarfu saxiix yihiin inay laba xarfu calle yihiin inay laba shay oo kala duwan yihiin haddabay laba saxiix yihiin ka horaa la fadxi ka horaa la kasriya wain talaahu alifun walaamun faksir waqun liyaqumi lghulaamu soo maynaan soo qaada taasi waa taa hadday laba xarfu cillo yihiinna waa la eegayaayo kooga masiyada laa la daynaya ka kalena meesha laga jaraya kooda munaasabka ay ku tahay in la gooyo ayaa daaqada laga saaraya hadday muctal iyo saxiix yihiinna ka saxiixaada ka muctalkaana go imika wowga xarfu cilaa nuunkuna waa xarf saxiix sooma dee wowgii daaqadaasaa looga saaray axadun waa ismigeedii oo muahara kufuwanna waa khabarkeedii lahuna kufuwan baa lagu tacalujinayaa wadakartu waxa kale oo aan sheegay buu yidhi sheekhu annahu xaal iyo shaniye laabudda lagama maarmaan inay tahay an yakuuna min an yakuuna inuu ahaado xarfun xaraf inuu ahaado xarafkaasoo min xuruufi naaytu naaytu xuruufteeda kamid ihi fii awalihi ay fii awali mudaarici mudaarica awalkiisa inuu ahdo inay lagama maarmaan tahayna waan sheegay bu ihi sheekhu wahiya xuruufu naaytu annuun weeyi walalifu weeyi walyaau weeyi wataau weeye wadalika tusaale naxwi qawlika oo dhahdaada iyo wixii lamid aad odhanaysid naquumu anagaa kacayna nuunkii weeyi waaquumu aniga ayaa kacaya hamzadii weeyi wayaquumu zayd baa kacaya yadii weeyi wataquumu adiga ayaa kacaya waa tadii weeyi watusama waa la magacaabaa haadihi tan waxaa lagu magacaabaa tan alarbacatu afarta a axruf almudaaracati mushaabahada iyo shabihidda xuruufteeda ayaa lagu magacaabaa wuxuu leeyahy waxa kale oo aan sheegay ficilka mudaaric awalkiisa inay lagama maarmaan tahay inay garaan xuruufta loo yaqaano xuruufu naaitu waana afartaasi xaraf afartaa xaraf wey tusaalayaashoogina waa sheegay xuruuftaasi magacoogana waa sheegay o wuxu loo yaqaana axruf almudaaric waa xuruufta shabiida waayo ficilka mudaaric waxa uu shabahaa ismiga ayaa u shabaha laba dhinac bu ka shabaha min xayu lmacnaa wa min xayu lafdi bu ka shabaha soo min xayu lmacnaa buu ka shabahayo ah, ficilka mudaaric ah, waxaa ku timaada macaani ismigana de macaani baa ku imanaysa lafdigana waa ka shabahayo xagga xarakaadki xagga sakanaadki waa ka shabahaya mudaaric saa darteed baa loogu magacaabo waa mushaabi wey macnihiisu misl faanaynta samaa laba mafcuul bay qaadataa mafcuulka dambe mararka qaarkood waxay ku gaadhaaba samaytu ibni bimaxamedin baa iska odhan kartaa mararka qaarkoodna caadi bay u wada gaadhaaba caadi bay he u wada gaadhaa haddaba ficilkaa ah, haddee muqayir siiqo loo bineeyo dee hore looga dhigi naayo facil mafcuul ahaan bay u qaadan wadakartu waxaan sheegay anahu xaal iyo shaaniya laabudda lagama maarmaan inay tahay an yakuna min an yakuna inuu ahaado fii awalihi mustaqiran mid ku sugan ila wa khabarkii soo taqadume mustaqiran mid ku sugan fii awalihi fii awali mudaaric mudaarica xarafkaasoo min xuruufi naaytu naaytu xuruufteeda kamid a weeye xuruuftaasi annuun weey wlalifu wey walyaau wey wataau weeye wataau ta wey naxu naquum waan ka cana waaqum wayaquum wataquum watusamaa waa la magacaabaa haadihi tan tan alarbacatu ee afarta axrufalmudaaracati mushaabahada iyo shabiitaanka xuruufteeda ayaa lagu magacaaba wainamaa dakartu waxa uunan u sheegay haadihi tani waxaan u sheegay tan alaxrufa ee xuruufta bisaatan liajli bisaadin gogoldhigid darteed baan u sheegay wa tamhiidan waliajli tamhiidin gogoldhigid darteed baan u sheegay lilxukmi xukunka anu gogol dhigayo alladii xukunkaasoo istaqara sugnaaday bacdahaa xuruufta dabadood ku sugnaaday laa liucarifa umaan sheegin laa liucarifa umaan sheegin si aan ugu tacriifiyo anigu bu ihi sheekhu bihaa xuruuftan alficla ficilka si aan ugu tacriifiyo ficilka almudaarica ee mudaarica wuxuu yidhi sheekhu xuruuftan axrufu mudaaricaha waxaan u sheegay liajli bisaatin walijli tamidin albisaat bikasri ba iyo tamid macnaahuma waaxid waa min baabi cadfi tafsir wa cadfu tafsiri laa yakunu ilaa bilwaaw inaga odhan jirin waa isku macno wey waxaan u sheegay buu leeyahay gogol dhig iyo gogol xaadhasho aan u gogol xaadhanayo xukunka iyaga ka dambeeya xukunka ka dambeeya waa maxay xukunka ka dambeeya waxa weeyaan maxaa la xarakaynaya sooma waa la damin iyo waa la fatxin soo xukunku sooma de waa la damin iyo waa la fatxin waa xukun e waxaan u sheegay xuruufta tamhiid aan u goga dhiganayo xukunkaa ka dambeeyo oo ah damaha iyo fatxaa waayo in in la sii sheegaba oo lasii garto dee wixii la damin lahaa iyo wixii la fadxin lahaa inay xuruufta yihiin saxiix walala markaa iyaga sababtaan u sheegay waxaan usii gogol xaadhanayey xukunka ka dambeeyo oo ah damaha iyo fatxaha kaasaan usii gogol xaadhanayay ee umaan sheegin inaan ku tacriifiyo oon idhaahdo ficilka mudaaric waxa calaamo u ah xuruufu naaytu baa calaamo u ah markaa marka laqmadii inta kolkaad akhriyaysid matniga ee asalka wuxuu ku yidhi sheekhu ficilka mudaaric wa bilam waftitaaxiha isku odhaninoo lamtaa ku cadfin waayo waftitaaxi haddaad ku cadashid waftitaaxi baa lagu garan bay kaa noqon iftitaax mubtadaad ka dhiganaysaa waftitaaxuhu xarfu min xuruufi naaytu saynu markii horeba soo baraarujinay haddaba sheekhu isagu saasuu maray laakiin culimada qaarkooda ku tacriifiyaa jira xuruufu anaytu way ku tacriifiyaan culimada laftooda shardi u dhigaan waxay idhahdaan xuruufu lmudaaracati maca khawaasihaa wlaa bitacriifi licadami infikakiha bay dhahdaan xuruufta xuruufulmudaaricuhu iyaga oo khawaastoodiina weheliya khawaastooda waa maxay bimacnaa macnihii iyaga u gaarka ahaa oo afarta xaraf mid kastaa macno gaar u lehay soo u gaarka ahaa iyaga oo wata iyaga ayaa munaasab oo ah in lagu tacriifiyo sababta oo ah licadami infikaag iyagu marnaba ficilka mudaaric kama zuulayaan laakiin lamtii waxa la eegaya ma geli kartaa ma usuubataa sooma lamtiyadu markasta kuma jirte saa darteed in lagu tacriifiyo iyagaaba fiican bay leeyihin xuruufulmudaaracati maca khawaasihaa awlaa bitacriifi licadami infikaagkaa bay dhahdaan ka soco wainamaa dakartu waxa unan u sheegay haadihi tan waxaan u sheegay tan alaxrufa ee xuruufta ah ya waan ka bedelnay soo ma aragti ama bayaanba kadhig ama ka sifeeba way inay mafcuultahay maanta maxayna tusay ismu ishaarahani alxrufadaa dambe de mansuubka wainamaa dakartu waxaunan u sheeg ila haadi waa mebni wainamaa dakartu waxaunan u sheegay haadihi tan tan alxrufe xuruufta bisaatin liajli bisaatin gogaldhig darteed baan u sheegay wa tamhiidan waliajli tamhiidin gogaldhig darteed baan u sheegay lilxukmi xukunka anu gogol dhigayo alladii xukunkaasoo istaqarra sugnaaday badaha xuruuftan dabadood sugnaaday laa liucarifa si aan ugu tacriifiyo umaan sheegin bihaa xuruftan alficla ficilka si aan ugu tacriifiyo ficilkaan mudaarica ee mudaarica cilladuu u sheegaya sheekhu cilladan anugu tacriifin waayo waa maxay liannaa anagu buu yihi sheekhu wajadnaa waan helnay annagu haa xuruftan aan helnay tadkhulu xaal ay gelayso xuruuftu fii awali ficli ficilka awalkiisa ay gelayso ficilka almaadi ee maadiga ficilka maadiga awalkiisa iyadoo gelaysaan helnay buu yihi sheekhu maadaama oo ficilkii maadi ay gelayso ficilkii mudaaricna ay gelayso iltibaas ka carar laga cararayo ficilkii maadiyo ficilkii mudaarac qofka mubtadigaa ah inay iskaga dhex galmaan darteed baana nagu tacriifin buu leeyahy nisha misle fanaynta liannaa anagu wuri sheekhu wajadnaa waan helnay haa xuruuftii ayaanu helnay tadkhulu xaal ay gelayso xuruuftu fii awali afcaali fii awali ficli ficilka awalkiisa ay gelayso ficilka almaadi ee maadiga wadalika tusaale naxu akramtu waan maamuusay zaydin zayd baan maamuusay akrami ma maadi ma soo mudaaric saw maadi ma sawatan xuruufu anaytu gashay de ficilka markay gelayso laba shardi baa loo shirdi jiro inay zaaid yihiin waa talabaade inay macaani wataan macaanidii maanta ma wadato de akramtu waan maamusay mutakalimka waxa keenaya tada de yaa keenaya tadana keenaysa hamsadu mi keenin sheekh hamse baa keentay akramtu waan maamusay zaydan zayd baan maamusay marka tada kabadaa ardaygu saasuu ku fahmi karaaye akrama zaydun amran zayd amr buu maamuusay mutakalimi ku jira marka marka dambe waxa keenaya takalumka maxay tadaa keenaysa damiirka damiir mutakalim unayn akramtu aniga ayaa maamusay zaydan zayd watacallamtu waan bartay almaslata masladii ayaan bartay isna waa ficil maadi wey tadu iyadoo gashay haddana wanarjastu addawaa dawadii ayaan geedka narjiska la ku daray wa idaa jacalta marka aad ka yeesho fiihi dawada dhexdeeda narjisan ama nirjasan baaba fiican nuunka lakasrasa mashhuura nirjasan geedka nirjiska la ayaan yeelay nirjas waxaa la idhaha bay kullu shayin kullu shayin yaqdul jisma bay shay kastaa jidhka ayuu koriya oo wax uu tara wax kastoo la quuta jidhka waxba u dara wanarjisu yaqdul caqla bay yidhahdeen narjiskuna wuxuu kobciyaa yuu koriyaa bay yidhahdeen caqliga ya waa geed markaa khatar bay yidhahdeen markaa geedkaasaan ku daray dawadii geedkaa narjiska ladhaa markaa narjasa dee nuun baa ku jira iyadoo nuunu ku jira haddana waa maadi ee mudaaric maaha saxiix wala la wa yarnaatu waxaan cilaaneeyey ashayba ciradii ayaan xineeyey waa idaa khadabta markaad ku dharoobayso ama aad mariso bilyuranaai xine wahuwa yuranuhu alxinnaau xinno weeyaan yurani baa lagu sifo saray wuxuu ku leeyahay yarnaa waa maadi haddana yaabaa ku jirta yarnaana waxaa la dhaha tu shayba macneheedu waxa weeyi wa idaa khadabtu bilyurana markaad ciradii cadayd marisid ku dharoobaysid maxay alyurana waxaa la dhahdaa bidami lya yurana yaranaana waa la odhan karaayo waa xinaha la dhahda alxina baa la dhahda marka xidnaha laftiisa iyadoo kolka xaada la kasriyo nuunkana la shido lana mado lama tanwiiniyo marka aliya idaafou kamanayay sababto ah waa munsari wey sababto a munsarif wey wayarnatu waxaan dharoobeeyey wayarnatu waxaan cilaaneeyey ashayba ciradii waa idaa khadabtahu idaa khadabu maxa ugu qoraya watama idaa khadabtahu marka aad marisid bilyuranaai xinne marka aad marisid wa huwa yuranuhu aan kuu sheega bu guri sheekhu alxinaau wey markaa yarna xuruuftii xuruufu naaytu maadigina way galeen mudaaricina way galeen maadaama oo gelitaankaa ah maadiga ay gelayaan uu jiro qofkii mubtadigaasa ah ina iskaga dheh gelmin ficilkii mudaaric iyo ficilkii maadi aawadeed baanan aanu ugu tacriifin bu kule sheekh ma fahnaynta wainama alcumdatu tiirku wainama alcumdatu tiirku fii tacriifi lficli ficilka tacriifintiisa u tiir ihi ficilkii almudaarici mudaaric ahaa dukuulu lam lam gelistii weeyi calayhi cala ficli mudaaric ficilka mudaaric ay gasho ficilka mudaaric tacriifkiisa waxa loo cuskanaya ee tiir dhaxaad u ihi waa lam lam waa inay gasho saas calaamadaasoo keliyu ka soo qaatay ibnu hishaam lam waa inay gasho sababtu waa maxay lam uu ku gaabsaday maxamed ibnu maalig laftiisu lam buu ku gaabsaday isna markuu taariifinayo wuxuu yidhahdaa siwaahuma alxarfu kahalwafi walam ficlun mudaaricun yali lamka yashan bu yidhahdaa bes ficil mudaaric waxba calaamo waabu ka odhanaya maxay lam baaba calaamo waabu odhanaya ah, ficlun mudaaricun yali lamka yashan markaa labadooduba waxay ku gaabsadeen maxay lam unbay ku gaabsadeen sababtu waa maxay liana laha imtizaajan bilficli bitagyiiri macnaahu ila lmuiyi ficilka m ficilka ayay dhex gelaysaa iyado ficilkay ku dhex darmaysaa oo say ku dhex darmaysaa macnihii ficilkaba waxay ugediyeysaa maadi bay ugediyeysaa lam yaqum muu kicin maxay ugediday maadi mina ugediyin maadi bay ugedida sidaa darteed bay culamadu usoo qaateen ay ugu tacriifiyaan lam ay ugu gaabsadeen maxamed maaligiy ayo ibnu hishaamba winama cumdau tiirka fi tacriif icli ficilka tacriifintiisana ugu tiir ah ficilka almudaaric ee mudaarica duulu lamlam gelistiid wey aleyh mudaaric ay gasho walamaa faraqtu markaan ka faaruqay bu uhi sheekhu min dikri calaamaati mudaarici ficilka mudaaric calaamadihiisa sheegisteeda markaan ka faaruqay sharactu waxaan gudagalay fii dikri xukmihi ficilka mudaaric xukunkiisa inaan sheego fadakartu waxaan sheegay lahu xukmayni fadakartu waxaan sheegay ana lahu soma ana soma qor fadakartu waxaan sheegay ana lahu mudaarica inuu usugnaadeen xukmayni laba xukun xukman xukun inuu usugnaaday biictibaari awalihi ficilka mudaaric awalkiisa fiiradiisana ugu xukun a iska tacaluji wa xukman iyo xukun ayaan sheegay biictibaari aakhirihi ficilka mudaaric aakhirkiisa fiiradiisana ugu xukun a wuxuu leeyahay sheekhu markaan calaamadii mudaarica sheegay oo lam a waxaan gudagalay inaan sheego ficilka mudaaric xukunkiisa ficilka mudaaric laba xukun buu leeyahy xukman bictibaari awali wa xukman bictibaari aakhiri xukun awalkaa laga eega xukunkana xukun aakhirkaa laga eega intaba isagaa sii sharaxaya fadakartu waxaan sheegay buu yidhi ana xukmayni laba xukun lahu ay lilmudaaric mudaaricayna usugnaadeen xukman xukun inuu usugnaaday xukunkaasoo iska sifaada doontid xukunkaasoo bictibaari awali ficilka mudaaric awalkiisa fiiradiisa ah iyo wa xukman xukun xukunkaasoo bictibaari akhiri ficilka mudaaric akhirkiisa ahaaday haddii doontidna xukmu ile waa masdere iskaga tacaluja faclun maqiisun mucadda soo may wa wa mucadday noqon karta waaa noqon waa master xakamo masterkeegi wey fa amaa xukmuhu ficilka mudaaric xukunkiisa biictibaari awalihi ficilka mudaaric awalkiisa fiiradiisa xaalada uu ahaaday xukunkaasi fainahu ay fainahu faina awalan mudaaric mudaarica awalkiisa yudamu waa la godi huwa awal mudaarici waa la godi taaratan mar baa la godi wa yuftaxu waa la fadxini huwa awalmudaarici baa la fadxini ukhraa ay taaratan ukhraa mar kale oo fa yudamu waa la godi huwa awalmudaarici in kaana haddii uu ahaado almaadi maadigu arbacata axrufin afar xaraf haddii uu ahaado hee fa awalulmudaarici madmuumun jawaabki waa ka waayo fa yudamu daahira lagama dhigi karo waxa weya jawaab shardiga lagama dhigi karo daali wey wayna tusinaysaa limaada liana aljawaaba laa yataqadamu cala shardi jawaabku kama hormaro shardiga kama hormaro maadaama oo aanu ka hormarin waa daali ina tusinayo une dee waa jawaabkiyo taqadimo ohan maysid waayo liana aljawaaba laa yataqadamu cala shardi masle inta wuxuu yidhi xukun awalkiisaa la siiyaa xukunka awalkii waa la godaa xuruuftan mar xilli maa la godaya maadigii dib loogu noqonaya maadigii baa he dib loogu noqonaya maadiga marka aynu dib ugu laabano maadigii haddii uu afar xaraf ah afartaa xaraf ama usuul ha wada ahaato ama barkood zaaid ha ahaade waa la godaya de waa la godaya waa la godaya dee sarfigan intaa ku qaadana sooma wadamuhaa min asliha arubaaci mitli yujiibu min ajaaba daaci wamaa siwaahu fahya minhu tuftatax walaa tubal akhafa wadnan am rajax so muxii kuma inaan soo marin waa intin weya intin wey fa amaa xukmuhu ficilka mudaaric xukunkiisa biictibaari awalihi awalkiisa fiiradiisa xaalada u ahaaday xukunkaasi fainahu awl mudaarica yudamu waa la godi awelka taaratan mar taaratan iyo maratan waa isku mid oo darfu zamaannimaa lagu nasbiya ama mafcuul mutlaqnimaa lagu nasbiya saa iska dhaha wa yuftaxu waa la fadxiniyay huwa awl mudaarici taaratan mar ukhraa oo kale oo fa yudamu waa la godi huwa awl mudaarici waa la godi in kaana haddii uu ahaado almaadi maadigu arbacata axrufin afar xaraf haddii uu ahaado fa awlmudaarici madmuumun awelka mudaarica waa la godi sawaaun waxaa isku mid a kaanat ahaataya kulluhaa ama kulluhuna soma kulluhaa dhammaanteed usuulan usuul wada ahaataya xuruufta afartii dhammaan usuulha wada noqoto wadalika tusaale naxu daxraja waa wilaanwiliyey daxraja waa wilaanwiliyey nucaddaan ka dhignay daxraja waa wilaanwishayna way noqon kartaa laazimna way noqon kartaa daxraja waa wilaanwiliyey yudaxriju waa wilaanwilinaya waa inagaa godnay dee afartaba waa wada usuul ow kaana ahaaya bacduhaa xurufta barhkeed aslan asal ahaaya wa bacduhaa barhkeedna zaa'idan zaa'id ahaaya wadalika tusaale naxwi akrama waa karaameeyey yukrimu waa karaamaynayaa yukrimu waa mudaaricii awalkii waadiga goday sababta hamsadii aad ugeysana waa lihiql inta kalena waa si baabku calaa watiratin waaxida uugu socdo waa min baabi xamli lkaiiri cala alqaliil baynu odhan jirna soo ma waa yahay marka akrami waa zaaida hamzada zaaidade hamzada ayaa he zaaida fa ina alhamzata hamzada fiihi akrame dhexdeeda xaalada ay ahaatay zaa'idatun zaa'id weeyi fa ina alhamzata hamzada fiihi akrame dhexdeeda xaalada ay ahaatay zaa'idatun zaa'id weeyi fiihi halkan ka xaaleeyey akramaan ka xaaleeyey oo akramiso ta ficila kulli maa kullu maa qusida lafduhu fahuwa smun kullu maa qusida lafduhu fahuwa calamun kullu maa qusida lafduhu fahuwa mucrabun saddexda qaacido ba saa u qaado way kaa hor iman karaa lianna aslahu akrama asalkeegu karuma karuma inuu ahaada darteed bay zaadu noqotay iska tacluy lianna aslahu akrama asalkeedu karuma inuu ahaaday darteed bay zaaid u noqotay de hamzadu wa yuftaxu waa la fatxinayaa huwa awalmudaarici in kana hadii u ahaado almaadi maadigu haddii uu ahaado aqala mid ka yar min arbaati afar afar xaraf haddii u ka yaryahay yaa ka yar hulati dee sooma waa la aw aara aw aara uu ahaado mid ka badan minhaa arbacada mid ka badan yaa ka badan khumaasi iyo sudaasi waa intii un de ya wamaa siwaahu fahya minhu tuftatah walaa tubal akhafa wasnan amraja ha ka yaraado oo hulaasia ha ka badnaado khumaasi iyo sudasia mana intuun ahayn intii un wey jawaabkii baa maqane fa huwa awalmudaarici maftuuxun fa awalmudaarici maftuuxun de waayo liana aljawaaba laa yataqadamu calaa shardihi falwalu ka hore ka hore waa ke awal iyo aaniga wuxuu ka kala wadaa aqala iyo agaradu ayuu awal iyo aani ka kala dhigaya iska ilaali falawalu ka hore ee ka yar afarta naxwi qawlika waa odhaanadiyo wixii lamid aad ah tidhahdid daraba wuu garaacay yadribu wuu garaacaya darabi mayna ka yarayn darabi afar xaraf mayna ka yarayn waa hulaahi wadahaba waa tegey yadhabu waa tegaya dahabi mayna ka yarayn way ka yar wadakhala waa galay yadkhulu waa gelaya dakhli mayna ka yarayn bes awal mudaarici waa la adinaya awal he waa la sheekhu muxuu tusaalayaashan faraha badan u keenay tusaalayaashan faraha badan la ile waa isku facaala unintube muxuu u keenay wuxuu u keenay wuxuu ku dareensiinayaa mudaaricoogu inuu kala duwanaan karo oo caynta la kasrin karo aynta la fatxin karo caynta la damin karo iminka daraba waa shuhratlkasra dahabana xarfu xalqi baa caynta u fadhiyo oo waa maxay wa noocun yuftax dakhalana de xarfu xalqi baa fadhiye waa shuhratudamay kaa noqotay suuratudamahe kaa noqotay saa darteed buu tacdaad amila uu keenay sheekh ee wax kale ugama jeedo wathani ka labaad ka labaad ila socdaada awal iyo thani muxuu ka kala dhigaya baan ku idhi aqala iyo akarahu ka kala dhigaya wathani ka labaad oo ka badan afarta xaraf naxwi qawlika odhahdaadiiyo wixii lamid a ah, weeye aad tidhaahdi indalaqa waa tegey yandaliqu waa tegayaa indalaqi mada afar ka badnayn waa khumaasi sheekh iska fadxi yandaliqu dhe luqooyin kale ku banaan luqatu banu tamim maxay ahayd yandaliqu yaadun ka reebo ninaliu tinaliu inaliu soo mayn wastakraja waa baxay yastakriju waa baxaya waa luqatu ahlulxijaaz banu tamim maxay leeyihin istakriju nistakriju tistakriju yastakriju saasay leeyihin waka saasaa loo fadxinaya halkaa wuxuu ka sheegay xukunkii awalka ahaa taaratan yudamu wa taaratan yuftaxu maadigii baana dib loogu noqonaya wa amaa xukmuhu ficilka mudaaric xukunkiisa biictibaari aakhirihi ficilka mudaaric aakhirkiisa fiiradiisa xaalada u ahaaday xukunku hakan ka xaalaynaya horta maan iska xaalaynaya xukunkan ka xaaliyda soo ma wa amaa xukmuhu ficilka mudaaric xukunkiisa biictibaari aakhirihi mudaarica aakhirkiisa fiiladiisana xaalada waaday dhe biictibaari aakhirihi mudaarica aakhirkiisa fiilintiisa xaalada u ahaaday xukunku fainahu aakhirka mudaarica taaratan mar yubnaa waa la binayn aakhirka cala sukuuni sukuun baa lagu binayn wa taaratan marna yubnaa waa la binayn ay huwa aakhirkii cala lfatxi fatxaa lagu wa taaratan marna yucrabu waa la icraabi ay huwa akhirki waa la icraabi xukunkiisa akhirka waa imisa waa saddex taaratan yubna cala sukuun mataa ida tasalat bihi nuunu niswa nuunu niswa markay ficilka mudaaric la xidhiidsato sukuun baa lagu binaynaya wa taaratan yubna cala alfatxi mataa ida tasalat bihi nuunu tawkiid almubaashira waa inaad daba dhigti sheeg iska ilaala digale almubaashira waa ina iyadu mubaashiro tahay xaaladda saddexaad wa taaratan yucrab mataa ida tajarada an nuunayn idaa tajarada an nuunayn markaasuu mucrab noqonaya markaasuu he mucrab u noqonaya iska ilaaliya markaa muxuu horreysiyey mabninimadu horreysiyey qadama albinaa cala alicraabi wa liasaalatihi fi lafcaal binuhu muxuu asal ku yahay afcaashu asal ku yahay saa darteed icraabnimada dib buu u dhigay binihiina waa horreysiyey de saa waa inaad ula socon kartaan markaa saddexdaas buu leeyaha wa ficlu amrin wa mudiyin buniya wa acrabu mudaarican in cariya min nuuni tawkiidin mubaashirin wa min nuuni inaafinka yarucna manfuten buu yidhi alhu intaasu isagu intaasu ku ururinaya wax o dhan ba waxayna wareeriyo o dhan ba intaa yarba isagu kaga hadlaa wuxuu yidhi fa inahu aakhirka taaratan mar yubnaa cala sukuuni baa lagu binayn wa taaratan marna yubnaa cala lfatxi baa lagu binayn wa taaratan marna yucrabu waaba la icraabi fa haadihi tani halaatu xaalaatin saddex xaaladood wey saddexda oo liaakhirihi mudaarica aakhirkiisa usugnaatay amaa sidiina ugu sugnaatay alkeen ku tacalujiyey liaakhirihi kainka kaasan ku tacalujiyey kamaa sidiina ugu sugnaatay ana alaaa xaalatin saddex xaaladoodba liaakhirlmaadi maadiga akhirkiisa ay ugu sugnaadeen maadiga akhirkiisu saddex xaaladood bula yaa ka jawaabaya si deg dega ya taaratan yubna cala alfatxi wa taaratan yubna cala sukuun wa taaratan yubna cala dam cala dam waliaakhiri lmri wa halaaa xaalatin saddex xaaladoodna liaakhiri lmri amarka aakhirkiisa ay u sugnaadeen haye man yujiib taarata yubna cala sukuun wa taarata yubna calaa xadfi nuun wa taarata yubna calaa xadfi xarfi lcilla waka saddex lay ku socotaa soo maarti ficilkii mudaaricna saddexdaas yeeshu yidhi akhirkii ka soco ama binaau ficilka mudaaric binihiisa cala sukuuni sukuun lagu bineeyo fa huwa binaha sukuunka lagu binaynayo mashruudun waxaa loo shardiyaa bian yatasila inuu la xidhiidho bihi mudaarica inuu la xidhiidho nuunul inaai kuwa dhadig nuunkoogu inuu la xidhiidho cidda maanta wax la xidhiidhaysa waayo waa nuunka limaada de isaga aakhiro awalkuu la xidhiidhaya mar dambena wuu keeni doonaa wuxuu odhan doonaa ficilkaa la xidhiidhaya nuunka waayo isaga awal oo aakhirkuu la xidhiidhaya labada goorba waa sax saxiix walala fa amaa cala sukuuni sukuun lagu bineeyo fa huwa binahaa sukuunka lagu binanaya mashruutun mid loo shardinaayo weeyi bian yatasila inuu la xidhiidho bihi mudaarica inuu la xidhiidho nuunul inaasi kuwa dhadig nuunko inaas waa jamcu unha sooma unha baa inaas lagu jamciyo ma alfarqu bayna ataniisi walunaas inaas iyo taniis maxaa u dhexeeya ya inaas iyo taniis ma adko inaas waa jamc taniin waa master bed anasa masterkeegi muna ya tanii marka waa master waa dadig buu noqonaya macnihiisu inaasna waa maay kuwa dadig buu noqonaya waa jamc ille unsa baa la jamciyey bian yatasila bi nuunun inaasi kuwa dhadig nuunkoogu waa inuu la xidhiidho wadalika tusaale naxwi qawlika waa odhahdaada iyo wixii lamid a anniswatu dumarkii yaqumna waa ay kacayaan anniswatu dumarkii yaqumna waa ay kacayaan yaqumna ficilka akhirkiisi waa miimka sukuun baa lagu bineeyey litisaali binuuni niswa daliilku intuu ka socda waa inta oo maxaa wowgii leefay ila yaquumu bu ahay waa ti hadda ini sheg iltiqasakin ma mesha ka dhaca sheekh maadaama oo nuunka la dhaa ficilka mudaaric akhrigiisa la xidhiirso sukuun lagu bineeyo wowduna horey ay u reebanayd iltiqaau saakinayn baa dhacay waa la gooyey insaakinaan iltaqa yagsir maa sabaq wa in yakun liina faxadfu istaxaq hadkaasaa leefay wlwaalidaatu hooyooyinku yurdicna ha nuujiyaan ha wlmualaqaatu kuwii la furay yatarabasna ha ha ka joogaan rag inay guursadaan ee tarbasna ha sugan marka u fiirso yurdicna ficilka akhrigiis waa yurdicu waa la reebay limaada litisaali binuuni niswa wlmuطlaqaatu yatarabasu waa la reebay saadki limaada litisaali binuuni niswa u fiirsada labada ficil khabariyataani lafdan wa alabiyataani aw inshaa'iyataani macna lafdi ahaan waa u khabar oo waa la warramaya sooma lafdi ahaan waa u khabarka ad arkaysid laakiin macna ahaan maxay ka yihin insha shay hadda la curinayo ka yihin waxay la mid yihiin sala allahu alayh wasalam ka waran sal llahu ilaahay wuu ammaanay haddaad ka war markaad nebiga ku saliyaysa ya ya ayuha aladiina aamanuu saluu alayhi wasalimuu tasliima so ilahay ma odhan macnaha maad gudan marka sala allah ha ammaano wey ka waran baa lagu yidhi insha samaysid sala llahu ha ammaana baad odhanaysaa khabariyatun lafdan inshaa'iyatun macna waxaa lamid a yarxamuka allah markaad leedahay ya ilaahay wuu kuu naxariisa miya ilaahay wuu kuu naxariisan waa ducaa la rabaa inaad ducaysid oo tirad yarxamuka ilaha kuu naxariiso waa duco wey marka waa khabariyataani lafdan wainshaaiyataani macna maxalushaahidkaynu uga soconana waynu garanay oh, oo nuununis waa aakhirkooga la xidhiiday jumlooyinkaa mid kastoo ka midina waa khabar nuunkuna waa ismigii wey minhu ay min almudaaric mabniyi cala sukuni litisaali binuuni niswati halkaasu unoqonaya minhu ay min almudaaric mabniyi cala sukuni mudaarica sukuunka lagu bineeyu kamid ahaaday litisaalihi binuuni niswati nuun niswa la xidhiidiy darteedna loogu bineeyo sukuunka ilaa an yafuna ilaa an yafuna ilaa an yafuna waa mubtada muahara ya ilaa an yafuna maay sheekh waa mubtada muahara oo waa sideen waxan o dhan ba mubtada walba waxbaadna leedahay ficil bay mubtada ka dhigaya waa sheekh uu fududye kulli maa qusida lafduhu fa sax wey kolkaa wa minhuda horay waxaan usoo baranay waxa khilaafku ku jiro in la geliye wa minhu ilaa an yacfurama ku jira la wuxuu kugu baraarujinaya qofka aan fahansanin waxa iska dhexgelmaya yacfuuna oo nuunaniswa u dambeeyo iyo yacfuuna oo afcaalu khamsa labadaasaa iskaga ekaanaya labadaasaa he iskaga ekaanaya marka wuxuu ku leeyahay yacfuunadaasi aayadda qur'aanka suurat lbaqara waxa weeyaan waa nuunanis waa la xidhiidhaysatayo waa mebni weeyi waa mabni weeyi una fiirso oo tan nunnusbuhu u dambeeyo shayga u dambeeya waa ismi waxa ka horeeyana waaba xaraf oo waa laamulkelima yacfuunada afcaalulkhamsaha ah shayga u dambeeya waa xaraf shayga ka horeeyana waa ismi waa waawuljamaaci oo faacilba wey maisla waa mid labaade haddii aantii naasibada ama masteriyadii ay gasho yacfuunada nunnusbuhu la xidhiidhay dee goyn mayso laakiin afcaalulkhamsaha haddii ay gasho nuuntii daaqaday ka baxaysa de u fiirsa marka intaasu tacliilinaya wuxuu yidhi lianal alwaawa wowdu asliyatun mid asal noo nisbeeye wey wowda yacfuuna ku jirtaa sheekh waa asal buu ku leeyahay wahiya wowdaasi waaw cafaa waa cafiyey wowdeedii wey yafu waa cafiyaya cafaa cafawa bu asalku hayo qacdada waad garanaysa qalbi baa ku dhacee yacfu cafaa yacfu cafaa wowdeedii wey mudaaricina waa yacfu iyadoo yacfu iska ah unbaa nuunka in nusbi la daba dhigay yacfuuna unbay noqotayba mana saxayn markaa wowdan yacfuuna ku jirtaa hamoodin wowdii jamcu wowda afcaal khamsaha hamoodine waa wow laamulkelime ah weeyaan waa wow laamulkelime o asal wey walficlu ficilkuna mabniyun mid la bineeyey weyi cala sukuni sukuun mid lagu bineeyey weyi litisaalihi waa kan eg waanigii ku lahaa kolka hore maxaa la xidhiidsanayay nuunka imikana ficilka litisaalihi la xidhiidhsashada ula xidhiidhsaday mudaaricu darteed baa sukuun loogu bineeyey binuuni nuun ula xidhiidhsaday waa masdarun mudaafun lifaacilii soo ma ya litisaalihi mudaarica la xidhiidhsashadiisa darteed ayaa sukuun loogu bineeyey binuunihe nuun ula xidhiidhsaday ila nuunu nis waa la xidhiidh saa darteed sukuun baa lagu bineeyey saa darteed howdi waa asal wa nuunu nuuntu waa nuunte yacfuuna nuunta u dambaysaa faacilun waaba faacil faacilkaasoo mudmarun damiira mudmarkaasoo caaidun u noqonaya cala lmualaqaati kuwii la furay u noqonaya ya nactu nacti yajuusu cinda siiba wayaalka inu hore jirnay weeyaan waayo mudmaru nacti bay ahayd caaiduna mudmaro nacti inu kasii sifayna ya mancuut buu noqday kolkii hore soo nacti a nactu nacti yajuuzu cinda sibawey wa nuunu nuuntuna faacilun weeyi faacilkaasoo mudmarun damiira mudmarkaasoo caa-idun u noqonaya cala lmuطalaqaati kuwa la furay wa wasnuhu yacfuunadan wasankaagu yafculna yafculna weeyi war mayna saxayn muna si fiican kugu qaadadhiin kaama hor imanayso hadda kadib halkan intii yarada sarfigu dhexgalayo wuxuu leeyahay kolka kelmadda la miisaamayo waxay qiyaasaan u hayaan o waxa weeyan ka dhigtaan miqyaas fa iyo cayn iyo lam fa iyo cayn iyo laam bay ka dhigaan fa iyo cayn iyo lam bay miisaanka ka dhigaan haddaba u fiirso haddii miisaankii fa'dii caynkii iyo laamki u wada joogo mawsuunkana waa la waafajini oo fa iyo cayn iyo lam baa laga cabiri saas darteed wax gonaanaya ma jiro iminka yafculna dee way wada joogtaa fadii caynka iyo laamkiis miisaanka soo kamaynaan wada helin mawsuunka oo yacfuunana waynaynu ka wada helno yacfuuna caynkani waa faaulficli fadu waa caynulficli laam wow wow waa maxay waa idan u fiirso wowgani maaha waawuljamaace waa maxay waa laamulkelimatiba weyd laamulkelimati wey wasankeegi yacfunana waa maxay waa yafculna wey intaa masl walaysa ma aha haadaakan ke yacfunahani de ka yacfuna yacfuna la mid ma qawlika qawlkaaga dhexdeeda xaalada u ahaada yacfunu iminka yacfunaa qawlika laga xalinaya jaariya majruurka limaada waa ismiya waayo kahafaaba gale xarfu jare ya kulli ma qusida lafdu fahuwa smun walaysa ma aha haadaa kan kee yacfuunahani ka yacfuuna yacfuuna la mid ma aha fii qawlika qawlkaaga dhexdeeda xaalada uu ku sugan yahay yacfuunuhu aad ku qawshid arrijaalu raggu yacfuuna way cafiyayaan camada lahum cidda dulmida way iska cafiyayaano way u dulqaadanayaan de taa la mid maaha yacfuunada ha ku khaldami bu kule taa iska ilaali liana tilka taasi u fiirso liana tilka tilka maxaa lagu ishaari jiray ismu ishaare weli waa muana weli waa baciid sooma yacfunadana soota intan ku jirta soota intan ku jirta ma baciid ba la yacfunada hore ilaa an yacfunada uu kuleeyahay nusu ula xidha ka soo qaaday sheekhu yacfunadan afcaalu khamsuuna kitaabka aakhirkiisu ku iman doona mina fogeyn marka kitaabka aakhirkiisi waxa yaalla wuu fog yahay halkaasu ka eegaya tilka taa waa yacfune liana tilka taa taa alwaawa alwaawu bu aniga leeyahy liana tilka taa taa alwaawa ee wawdii damiirun damiir wey damiirkaasoo ljamacati mudakariina jamc lab usugnaaday jamc lab usugnaaday kal waawi wow xaalo ay la mid tahay fii qawlika qowlkaaga dhexdeeda xaalada ay ku sugan tahay waawdu yaquumuuna aad ku qawshid waa ay kacayaan yaquumuuna wawda ku jirta bay la mid tahay wawda ku jirta arijaalu yacfuuna masl fanaynta wa waawlficli ficilka wawdiisii xudifat waa la gooye wawdan joogta laamulkelimati maahe waa waawuljamaaca laamtii ficilka oo wow ahaydna waa la gooyey wa nuunu nuuntuna waa nuunte waa nuunta ku jirta arijaal yaxfuuna ila tii hore waynu soo sharxnay waxay ahayd calaamatu rafci rafa wey marka asalka hore wuxuu aha arijaalu yacfuwuuna buu ahaa ufiirso yacfuwuuna laba laam baa ku jiray laamka hore waa laamulkelima ka dambana waa waawljamaaciyi kadibna waxaa la yidhi istudkilat idamatu cala alwaaw damadii baa wowga loo cuslaystay fa xudifat damadii baa laga saaray faltaqaa saakinaani laba saakin baa kulmay waa laba wow laba isku jinsiya hadday kulmaano xarfu ka maziyada laa la deynaya ka kalena waa la goynaya laamulkelimaha daaqada laga saaray waayo wowga jamac bayna tusinaya soo ma saa darteed yacfuuna wowgani waa waawljamaaca weeyi nuunkana calaamatu rafca weeyi laamtii ficilkuna way go-an tahay waa intaa maslfan wa wasnuhu yacfuuna dan wasankeegu yafcuuna weeyi eeg yafcuuna tii horena maxay ahayd yafculna bay ahayd iminka yafcuuna maxaa go-an laamkii baa go-an liana almiisaana yuxdafu minhu maa xudifa min almiisaani miisanka min almawsun afwan miisanka waxa laga goya waxa mawsuunka laga goynayo mawsuunkii waxa ka go-an laam miisankana ka go kolkaa maxaad odhanaysaa yafcuuna laam baa meesha ka go-an wowgan joogaana laam ma ahe waa waawljamaacihi o waaba faacil weey waa ismi nuuntana waanu nuun rafca weeye intaa masl fahni wa haadaa kan ke yacfuunada weeyaan wa haadaa yacfuunahan yuqaalu waxa lo odhan fiihi yacfuuna dhexdiisa waxa lo odhan ilaa an yacfuuna baa lo odhan ilaa an yacfuu baa lo odhan antii masderiyadeeda hadday gasho maxaa la odhanaya yacfu baa la odhanaya waayo ficil mudaaric afcaal khamsa maxaa lagu nasbiya xadfu nuun misle fahnaynta bixadfi nuunihi yacfuuna nuuntiisa goynteedaana lagu odhan kamaa taquulu sida ad u odhan ilaa an yaquumuu sa ad u odhan saw yaquumo nuunka ma geynaysa marka eh, anti naasibadeedaad gasho yacfuunana waa la mid wasaya'tii wuu iman doonaa sharxu dalika baabkan afcaalu khamsaa sharxiisu wuu iman doonaa kullihii dhammaanteed booskiisu inoogu iman doonaa bu yidhi wallahu aclam subxaanaka allah bxamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuubu ilayk